aswaatu lkhayr aswaatu lkhayr waxay idin soo gudbinaysaa waxay idin soo gudbinaysaa nashiidada walaalkayo weerar cadow waa ku badi wehelkaada allah weeye weerarka waad walaalkayo weerar cadowga ku badi wehelkaada haya ina weeraarnu cadaweyn weerarradaa kuna feeyo wayaanadaana qortagoy wuxuu alleena amrayaa ina weeraarnu cadaweyn weerarradaa kuna feeyo wayaanadaana qortagoy wayaanadaana qortagoy walaalkayo weerar cadow ha ku badi adeerkaada allah weeye weerarka waad walaalkeeyo weerar cadowga ku baadi weerkaada allah weeye weerarka waad waarifyada wixilladod waajibkooda qaali weeye war xumayaasha baarlamaan waada jirnaa u baabi'i warifyadaa weheladood waajibkooda qaali weeye war xumayaasha baarlamaan waada jirnaa u baabi'i waada jirnaa u baabi'i walaalkaygo weerar cadowga ku baadi wehelkaaga allah weeye weerarkaawa halkaygu weerar cadow waa ku bacdii weelkaada allah weeye weerarka waan waddadii naabigay digeen waajibkooda dilid weeye waa naadii naabigay dideen waaxidkani caasiyeeno waa bigay diideen wajibkooda diilid weeye waanabinaa bigay diideen waaxidkani casiyeeno waaxidkani casiyeeno walaalkaygu weerar cadowga ku badi wehelkaaga allah weeye weerarka waan walaalkaygu weerar cadow ku bacdiyey weelkaada allah weeye weerarka waad wixilka gaaladay noqdeen wadadii bay ka laxdeeno waraabayaasha midoobay wadankan lagu soo guuray way xilka gaaladay noqdeen wadadii bay ka lexdeen oo waraabayaasha midoobay wadankan lagu soo guuray wadankan lagu soo guuray walaalkaygo weerar cadowga ku badi wiilkaada allah weeye weerarka waa wiilkaygu weerar cadowga ku fadii wiilkada allawiyiin weerarka waa